bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu lbiri wasila wuxuu baabu yahay albiri samafalkii iyo ixsaan samayntii wasilati iyo xidhiidhintii in la xidhiidhiyo ciddii alla amray xidhiidhintii yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal waxaa ka mid a dadka qaraabada ah ama dhalasho ha ku yimaadeen ama xidid ha ku yimaadeen oo lagu xidhiidhiyo ama xoolo ama xaajadooda loo kaalmeeyo ama dhibka oo laga dafciyo oo laga reebo iyo wixii la mid ah. can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi man axabba ruuxii jecel an yubsata in la fidiyo lahu isaga fii risqihi risqigiisa in loo fidiyo oo loo waasiciyo wa an yunsaca in la dibdhigo lahu isaga fii aaharihi raadkiisa dhexdiisa ajashaa laga wadaayo raadkiisa iyo ajashiisa ruuxii socon in loo dibdhigo falyasil ha xidhiidhiyo raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo akhrajahu waxaa soo saaray albukhaariyu bukhaari waa soo saaray man axaba lafdi kale wuxuu ahaa man sarahu ruuxii uu farax gelinayo oo jecel in risiqa loo waasiciyo meesha waxaynu ka fahanay qaraabada oo la xidhiidhiyo oo wixii khayreed gaadhsiin kartana aada gaadhsiiso wixii shar eed ka dafcin kartana aada ka dafciso waxay sabab u noqotaa laba arrimood waa midda koobaade risiqa in lagu waasiciyo oo waxay ka mid tahay asbaabta keenta sicatu arrisqi ama sacatu risqi in addoonka ilaahay tabaaraka watacaala xidhiidhiga ka saaro risiqa u waasiciyo kulamaa ruuxu uu qaraabo xidhiidhintiisu badan tahayna ilaahay naxariistiisa waa uga dhowan cidda uu kaga fiican yahay arrintaa iyada qodobka labaadi waxa weeye ee iyadana laga helaya ka dhalanaya waa in ajasha lagu dibdhigo yunsa bimacnaa yuahar waay aharkana waxaa laga wadaa waa ruuxa cumrigiisa iyo ajashiisa laanna waa raadkiisa dambe way macnaha ayib iyadaasaa laga wadaa ajashaa laga wadaa meeshaasi marka waxaa laga fahmayaa in ajashu ay leedahay asbaab dibdhigi karto ruuxa cimrigiisa dheerayn karta aayadda qur-aankuna waxay leedahay faidaa jaaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajashoodu markay timaado wakti yar kama dib marayaan wakti yarna ka soo hormari maayaan saacaddu waa wakti yar ayib ruuxa ajashiiyo cimrigiisa inuusan kana dibdhacaynin kana soo horumaraynin buu qur-aanku sheegaya xadiidkanina wuxuu leeyahay ruuxii qaraabadiisa xidhiiriya ajasha waa laga digidoo cimrigaa loo dheeraynay meeshaasay marka nooc oo yani waxa weeyaan waxaa ka muuqda mucaarado daahir ah mucaarado oo daahir ah ayaa muuqato aayad iyo xadiid fahamka ayuu kuu muujin karaa culimadu laba qaab bay ku jamciyaan xadiidka iyo aayadda in la yidhaahdo cimrigaa lagu waasicinayaa waxaa laga wadaa cimrigaa laguu dheeraynayaa bimacnaa waa laguu barakaynayaa wax wakti oo ku darmanayo ma jiro laakiin intii lagu siiyey baa laguu barakaynaya oo ilaahay wuxuu ku waafajinayaa inaad taaco uga faa'iidaysato wax aakhiradaada iyo adduunkaaga ku anfacna aada ku camirto cimrigaagii marka waa barakaysan yahay oo cimri dheer buu ka fiican yahay sooma cimri dheer buu ka fiican yahay inaadan ku dayicin cimrigaaga iyo waqtiga lagu siiyey waxaan faaiide kuu keenaynin taa markii lagu waafajiyo cimrigii gaabnaa waa barakoobay kaanna isagoo dheeraaday oo kaluu ka dhigay macnahaasaa laga wadaa xadiidka oo qofku waxaa laga wadaa yani an yunsac lahu fii aarihi macnahaasaa laga wadaa oo wakti dheeraada ku darman maaye laakiin intii la siiyey baa waxa la waafajinaya inuu uga faa-iideysto sidii isagoo cimri dheer helay oo kaleeto sidaasi waa macno sidaa haddii la yidhahdana aayaddii xadiisku iskama hor imaanayaan ayib macnaha labaad ee culimada qaarkood ay qabaan waxa weeye xadiisku calaa xaqiiqatihi weeyaanu cimriga waa la dheeraynaya oo qaraabada xidhiirinteeda sabab buu u noqon karaa in cimrigii wax lagu daro laakiin waxay leeyihiin waxaa jira cimri uu malaggu og yahay iyo cimri alle cilmigiisa tabaaraka wa tacaala uu ku og oo malaggu uusan ka warhaynin marka la leeyahy cimrigaa siyaadaya waa binisbati ilaa cilmi lmalak inta malaggu ogsoon yahay ayuu siyaadada galayaa laakiin ilaahay cilmigiisa tabaaraka wa wax siyaadaya ma jiro oo masalan waxay leeyihiin waxaa malaga lagu odhanayaa waraaqihiisa ku qoran oo la ogeysiinaya hebel cimrigiisu waa boqol sano hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyo hadduu qaraabadiisa xidhiidhin waayana waa lixdan sano malagu intaasuu hayaa marka ilaahay agtiisana wuxuu ogsoon yahay alla inuu xidhiidhin doono iyo inuusan xidhiidhin dooninoo cimrigiisuma boqol buu noqon doonaa mise lixdan buu noqon doonaa ilaahay agtiisa waa go-an tahay laanna wuu ogsoon yahay soomaalle malaguse ma ogsoona malagga marka cilmigiisa iyo iyo iyo diiwaanka isagu uu hayo wuxuu ku xidhan yahay xidhiidhinta iyo goynta qaraabada sidaas daraaddeed ma hubo talow miyuu xidhiidhin doonaayo ma boqol buu noqon doonaa amrigiisa mise wuu goyn doonaayo lixdan buu noqon doonaa ma hubo maxayse ku xidhan tahay kolba qaraabadiisa wuxuu kula dhaqmo ilaahay agtiisana cimrigu waa go-ayaho agtiisa waxaa ka qoran masalan qaraabadiisa inuu xidhiirin doono cimrigiisuna boqol yahay ama inuusan xidhiidhin doonin oo cimrigiisu uu yahay lixdan yahay warku marka ilahay agtiisa waa go-anya laakiin malaa'igta dawaawiintoodiiyo cilmigooda ay way waxa siyaadada aqbalaya sidaasay culimmada qaarkoodna ay marayaan waxay markaasi ku fasireen aayaddii qur-aanka ahaydee rabbi lahaa yamxu allahu maa yashaau wayuhbitu wa cindahu ummu lkitaab yamxu llahu maa yashaa wuxuu doonuu alla tiraa wayuhbitu wuxuu doonana wuu sugaa wa cindahu agtiisana waxaa ahaaday ummu lkitaabi kitaabka asalkiisa marka waxa wax laga tirayo ee wax lagu siyaadinayo waa kutubta iyo dawaawiinta ay malaa'igtu hayso amaa kitaabka ilaahay agtiisa yaalla isaga waxba lagama bedelo wa cindahu ummu lkitaaba wax isbedela isaga kuma dhaxayo sidaasay culimmada qaarkood xadiiska maryaano cimriga isbedelka aqbalaya isbedelkiisu ku xidhan yahay xidhiidhinta qaraabada waa binisba licilmi lmalaa'ika wa dawaawiinihim amaa fii cilmi illaah iyo aslu lkitaab asaga wax isbedelaya ma jiro saas daraaddeed ba waxay yidhaahdaan waa laba oo alqadaau lmubram waalqadaau lmucallaq bay u kala bixiyeen alqadaau lmubram waa qadaha alla xukumay go-an ee wax isbedela aan aqbalaynin waay qadaha mucallaqa ana waa kan ku xidhan sababka ku xidhan saasay u kala magacaabaan ayib وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معناها كسو أرتوي فربضان تهيو أكين النبي صلى الله عليه وسلم كم لها تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم نسب كينا وحا كبرة وحا كحر رسال رحم كينا كحر رسال إلا رحم كإنات قرأت ينتو كوتشرو waxay ku xidhan tahay inaad garanayso nasabkii inaad abtirkii taqaano waa wasiila marka abtirka barta wax aad qaraabada kaga ku xidhiidhisaan maxaa yeelay fa ina silata araxmi buu nabi sal alay wasalam masraatun fi lmaal maxabatun fi lhli mansa'atun fi lathar buu nabi sal alay slam iyo dadka qaraabada jacayl baad iyo kaga kasbayaan cimrigana waa kuu dibdhigayaa iyo ajash fisqana waa kuwa soconaya saas weey وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحده لا يدخل مقل الجنة جنة مقل قاطع قراب قيس يعني وحكوضا قاطع رحم يعني دا وحا اسكله ابن عيينة ابن عيينة اسكله رواد حديث كامل سفيان بن عيينة يعني وحكوضا قاطع عاسي qaatica raximin qaraabo goys buu ka wadaa ruux qaraabadiisa gooye janno geli maayo buu nabig sal ly slam muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray kadalika abu daawuud iyo keyrkiiba waxay soo saareen min xadiidi abi bakra inuu nabigu uri sal ly wasalam maa min denbin ajdar an yucajil allahu lisaaxibihi alcuquubata fi dunya maca ma dakharahu lahu fi laakhirati min albagyi wa qatiicati laba dembi ayaa ugu habbooni badan uguna awlaysan uguna xaqnimo badan in cidda samaysay adduunkana cuquubo loo soo dedejiyo iyadoo ay la jirto aakhare wuxuu alla ugu kaydinayo oo iyadana cuquubo ah labadaa dembi maaye dunuubta kaleo dhan ayagaa kaga habbooni badan wey macana labadaa dembi waxa weeyaan gardarrada iyo dulmiga ka labaadna waxa weye waa qaraabo goysnimada labadaas ruuxa ku kacay aakhare le lama sugo aakhare lama sugo haddaad addoommada dulmido ood gardarro badan tahay lagu sugi maayo aakharena waa lagula sugi oo cuquubadeeda waa lagula sugi adduunkana waa lagu soo dadejinaya wakadalika haddaan qaraabogoys tahayna aakhare keliya lagula sugi maayo labadaa dembiba waxa weye waa labada dembiye ugu habooni badan in adduun iyo aakharaba addoonka cuquubada lagu soo dadejiyo macnaha ayb marka waxay kutusaysaa oo xadiidku faa in qaraabada goynteedu uu yahay dembi weyn wa ficlan waa saas waa saasoo allah tabaaraka watacaala ballan buu ka qaaday ciddii goysa inuu gooyo ciddii xidhiidhisana inuu xidhiidhiyo ilan raximka ilaahay magaciisa ayuu magac uga jeexay magaca alle muxuua raxmaan iyo raxiim ah baa raximka laga jeexay sidiisaba alla tabaaraka watacaala markay tiri allow magan baan ku ahay in lay gooyo wuxuu rabbi yidhi soo kuma qanacsanido raalli kuma tihin ciddii ku geysana inaan gooyo ciddii ku xidhiirsana inaan xidhiiriyo haabay tiri rabbiy saas maan marka adoo qaraabo goys jannaha sugid balaaya ku ayib qaraabada xidhiirinteeda waxaa laga wadaa bimacnaa waxaan ilaahay aadan haysanin kuguma kalifine laakiin hadal wanaagsan iyo gacan wanaagsan iyo dhibkaaga inay ka nabadgalaan iyo booqasho iyo ka warhayn xidhiirinta tana la yidhahda saas maana ama waxayse ama waxaysan waad waxaysatana ha lagula wadaago oo qaraabadaada uga wey macna ayib dadka qaar marka waxaa jira ayagu hadday qaraabadu xidhiidhisana xidhiidhiya hadday qaraabadu goysana gooya kaasi qaraaba xidhiidhis ma aha buu nabigu sal ly slm hadday qaraabadu wax siiso isaguna wuu bixiyaa haddii la booqdo wuu booqdaa haddii kaleetana meeshay maraan buu isaguna maraa saasqaraaba xidhiidhiis ba nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam xadiidka bukhaarigu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas laysa alwaasilu bilmukaafi buu nabi sal lay wasalam qaraaba xidhiidhisku ma aha ruuxa wixii loo sameeyo ka abaalguda waa lagu soo booqday waad booqatay abaalgudun baad samaysoo adaa laguu galay unbaad gudday gacan baa laguu geystay adna waad geysatay waad abaal gudday oo kaa qaraaba xidhiidhiis waa nabi sal lay wasalam لكن الواصل الذي إذا قط إذا قطعت رحمه وصلها بنبي صلى الله عليه وسلم قرابة حديرية على الله وروح قرابة دي سيو قيسي حديرية أيضا حميه قيسو دبصر ayagoo xaqiisii ku ciyaaray isagu muxuu ahaay ka ficil la qaadanay kaasa qaraabo xiriirisa ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ay وعن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن الله ألي xarama wuu xarimay calaykum korkiinna cuquuqa alummahaati hooyooyinka in lagu caaq noqdo hooyooyinka in lagu caaq noqdo ayuu xarimay allah tabaaraka wa tacaala ayib yacni in eh, amarkooda la khilaafo ama la dhibo waayo yacni hooyada caaqnimadeedu waxa weeyaan ama inaad dhibto walaa taqul lahumaa uffin ama af ama adin ku dhib adiga ama ma ahee amarkeeda oo shareecada aan khilaafsanayn inaad diito waa caqnimo saas maana oo shareecada khilaafsanayn xataa haba kugu adkaado oo sinun maajaya waxaaba ku suganba nin hooyadii ku tiri fur reerkaaga oo rasuulku yimi sal ly rasuulku ilaahay islaantii hooyadahay waxay leedahay reerka fur nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam haddaad janno rabto hooyada adheec buu ku yidhi war ma yaalla haddiiba islaamtii loo furay hooya amarta xoola xaggee yaallaan marka xoolo warkooda soo kama sufeeyaan saas maana ayib marka cuquuqu waxa weeye wixii aan shareecada khilaafsanayn amarkooda in la qaato adiga si walba ha kugu cuslaato haddaad kari karta waxaadan kari karin dee laguguma kalifinin wa wacda albanaati buu alla idinka xarimay gabdhaha xabaalnololintooda gabdhaha iyagoo nool in la xabaalo waa dhaqan ay jahiliyadii carabtu lahaan jireen oo marna caruurtay layn jireen wiil iyo gabadhba ayagoo faqri iyo gaajo ka baqahay maxaan siin doonaa marna gabdhahay si gooniya u liidi jireenoo way aasi jireen iyagoo nool laba siba way u aasi jireen islaantiisa markay gabadh dhasho iyo wuxuu leeyahay intay yar tahayba habeenkai dhalataba intaad kaxayso meelaha kusoo duug ama meeha intuu daayo markay lix jir toddoba jir gaadho ayuu intuu yidhaahdo usoo subug oo soo saliidee oo dharka uu quruxsan usoo xib qaraabaan soo salaamahaya oo uu kaxeeyuu ceel ku ridi sababtu maxay tahay gabdho nacayb waay waxay ku bilaabatay baa la yidhahda nin la yidhahda qays ibnu caas ibn taymi baa bilaabay baa la yidhahdaa sunnadaa sayi-ada isagana wuxuu ku bilaabay baa la yidhi qolay islaayeen qola soo weerartay col ahayn gabadh uu dhalay yaa marka la qafaashay oo gacanta lagu dhigoo nolol lagula tegay gabadhii ayaa ninkii qafaashay baa xaasaystay oo naa ka dhigtay hadhow baa qoladii la heshiiyey markii la heshiiyey baa gabadhii iyadoo la qaboo la haysto baa la khiyaar geliyoo la yidhi ama aabbaha waa kane raac ama ninkaaga iskala joog markaasay tii ninkaygaan iskala joogahaya maalinkaasuu go-aan ku gaadhay gabadhii u dhalataba inuu nolosha ku aaso carabina way ku raacday carabina way ku la dhaqanka xogaa nin unbaa jidayo asagu sababtu dooyo hawa cuskaado waa lagu raacay marka asalkeedu halkaasay kasoo jeedaa baa la yidhahdaa wa'du banaan kadibna gabdhihii inay nacaan oo dhibsadaan waa ka qur-aan ka waran waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim ah. wejigaa madoobaanahayo isagoo dhan waa caburahayaa oo neeftaa ku noqonayso oo waa rafaadahayaa war maxaa ku haysta gabadh baa loogu bishaareeyey gabadh baa kuu dhalatay baa waxaasaa ka dhashay marka gabdhaha yararkaa nololinto xabaal nololintoodu jaahiliyadii carabtaa samayn jiray waa ka qur-aanku sheegayo waida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat maalinta qiyamada marka laysu yimaado tii yarayday nolosha ku aaseen baa la weydiin maxaa dembiyood gashay markii lagu aasahayay kii aasayna meeshanuu taagan yahay isagaa lagu xumaynaya macnaha sidaas weya ayib wawadi lbanaati wawada albanaati buu alla idinka xarimay gabdhaha aasidooda dabcan dee wiilashuna waa la mid laakiin waxaa gabdhaha loo magacaabay dhaqankii jiray baa gabdhaha aasidooda wiilasha bayna aasi jiray wamancan buu idiin diiday alla tabaar idinka xarimay mancan diido iyo wahaati keen mancan diido wahaati keen ah, mancan maxaa laga wadaa manca waxaa laga wadaa bimacnaa waxaad ruuxu diidayaa wixii ku waajibay wixii bixi la yidhi gadaal buu marsanayaa sikadii qaraabo xidhiidhintii cilmigii muxuu ahaay wixii ilaahay ku fadilay ee la yidhi ha lagula qaybsadee bixi ma bixinayo waa mancan xuquuqdii buu reebahaya reerka biilkiisa caruurta xuquuqdoodii qaraabadii kulli sekadii sadaqadii xoolaha lagu lahaa mancan waa cilmigii ayb haatina waxa weeye wuxuusan mudnayn buu raadinahayaa wuxuusan lahayn oo xaq u lahayn buu keena leeyahy waa keena haati waa keena marka waa cod waa raadin waa dalab muxuu dalbayaa wuxuusan xaq u lahayn taana ilahay waa idinka xaribay oo maxaa la doonayaa waxaad xaq u leedahay raadi wixii xaq lagugu leeyahayna bixi sooma saasaad ku badbaadi kani waa cagsiyey marka ayb wa kariha alla wuxuu kahday lakum idinka wuxuu idin kahday qiila waxaa la yidhi wa qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi cidda yidhi lama yaqaano marka waa war uu jidkaa kasoo helay waay fadhikudururku ka soo qabtay laakiin wax yidhi ma garanayo qiila waxaa la yidhi maanta waxaa la lahaa waxaa la sheegay kullu daalika qiila wa qaalana waxa weeye kii yidhi baad garanaysaa hebel baa yidhi maanta hebel wuxuu sheegay maanta wuxuu ku sheekeeyey waad garanaysaa ruuxii yidhi ta horena maba garanayso ciddii yidhi ama waad garanaysaa say noqotaba allah tabaaraka wa taa waa idiinka haday waxaana laga wadaa ruuxu inuu badiyo warka sheegidiisa iyo guurintiisa ah, oo isku mashquuliyo leanna fi lgaalib ruuxu hadduu warkiisu bato saqataadkiisa iyo gafkiisaa bato khaasatan wixii bini aadamkiiyo sheekadiisiiyo ku saabsan wuxuu gelayaa xan iyo isku dir iyo been iyo waxaasu baddaasuu jiirahaya wuxuusan hubin inuu naqliyo waana ka xadiiska nabiga kusugan sal ly wasalam kafaa bilmar-i an yuxadita bikulli maa samica ruuxa dembi waxaaba ugu filanba wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo sooma leanna waxaadan hubin baad sheegay haddaad wax walba iska sheegto ood noqoto uu weel daba duleela waxba kuguma istaagaanba maba celin karin warkaad soo maqashay waad sii akridaa saasoo kale haddaad noqoto dembi intaasaaba kugu filan marka waxaa la doonayaa waxa aad sheegaysaay wax xikmadaysan oo faa'iido ku fadhiyo macno ku fadhiya inuu noqo laakiin warkan faraha badan iska daa wa kasrata su'aali su-aasha bannideedana alla waa idiin kahday kasrata su'aal waxaa laga wadaa waa su-aalaha mucdilaadka ah ee mushkilaadka ah ee aan wax faa'iidaa a weydiintooda ku jirin ama dhicitaankooda iska yarba ama inuu weydiiyaba wax faa'iidaa kuma jirto ama waxyigiibaa degahayo sharcigiibaa degahayo su-aashaasi culays bay keeni kartaa laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum ah, dadkan waxaa ugu jurmi weyn ruux su-aal intuu weydiiyey su-aashiisa sababteed ummadda wax looga xarimay soo maha marka xilligii waxyigu degaya su-aasha yareeyaa layidhi laakiin waxaa la ogol yahay ruuxu su-aasha uu weydiinayo hadday tahay su-aal cilmi kaga xidhan yahay cilmigaasina camal ka dhalanayo oo uu u baahan yahay waa loo ogolyahay markaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna way markaa markaa waan amrannahay cilmi baan ku raadinayna laakiin su-aal waxaabaan dhicinba ama dhacayninba waxaan dhaci jirin oo waa mustaxiil ah shibu mustaxiil ama waxyaalo iska culculus oo faa'iido weyna ku jirin saasoo kale macna wa idaacat almaali buu alla idinka xarimay xoolaha dayacidooda idaacat almaal xoolaha oo la dayaco bimacnaa waxaa laga wadaa xoolaha oo lagu bixiyo wejigii shareecadu idantay weji aan ahayn idaaco wa saas macnaa ama wejigaasi weji diiniya ha noqdo ruuxu diinu haysto bidca iyo shirki iyo gaalnibuu ku taageeray ama ma ahee weji adduunye ha noqdo oo xaaraan iyo khamre iyo qaad iyo sigaar iyo waxaasuu ku galay idaacatlmaal taana ilaahay waa idiin kahday tabaaraka wa tacala leesh lianna xooluhu waa nicmo nicmada ilaahay ku siiyeyna waxaa la doonayaa inaad kaga shukrido shukriguna waxa weye xoolaha inaad u isticmaasho meeshii alla kuu jideeyey saas waxaa culimmada qaarkood ku daraan ruuxu inuu xoolihiisoo dhan ku bixiyo isagoon sabri karin oo adkaysan karin xuquuq kalena lagu leeyahay kulli inuu wada bixiyo ah, walaa tubadir tabdiiran waay ah, waladiina ida anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama waxaa la doonayaa xuquuq baa ku saaran caruur baa kuu joogta reeraa kuu jooga xoolihii waxna u reeb waxna sadaqee wax baxso waxna sadaqee wax reerka iyo mas-uuliyaadka ku saaran u reeb saasaa la doonaya daacatulmaal bay culimada qaarkood geliyaan waa silsil khilaafiya calaa xasab ashkaasta iyo axwaasha bay ku xidhantay muttafaqun caleyhi buhariy muslim baa xadiis soo saaray xadiidkan wuxuu kutusaya arrimaha lasoo sheegay inay xaraam yihiin dembi weynna yihiin waalidkoo caqligu noqdo khaasatan hooyooyinka waxaa loo cabiray saan u tegi doonno hooyadu way ka xaq weyn tahay aabbaha hooyo oo lagu amar diidana waa ka dembi wen yahay aabboo lagu amar diido labadu waa dembi waaweyn laakiin waa sii kala daran yahay lanna waxaan u tegi doonnaa labadooda hooya xaq weyn markay noqoto keen la hormarinaya isqabsanna hooya xaq weyn saas daraaddeed baa cuquuq lummahaat qaarkood waxay yidhahdeen waxay hooyooyinka loo magacaabay xikmadda kale ku jirta waxa weeye hooyada lagama baqo aabbaha laakiin waa laga baqi aabbuhu waa ninkaa khatarta oho xaqiisa isagaaba ilaashanayo u taaganba dadtu dharbaaxa kaaga soo qaada dad wixiisa albaal dhig wey laakiin hooye waa daciif sooma hooye waa daciif ilmuhu hadduuba toban jir gaadho wiilnaya hooye waxba ma oga sooma saas daraaddeed baa tansiiska hooyada si gooniya loo magacaabay culimada qaarna halkaasay yay marinayaan ayb saddexda arrimooda kale ee dambe xaalaad waxaa jira ay noqon karaan ay dembi yar noqon karaan iyo xaalaad ay dembi weyn noqon karaan markaasaana laga wadaa lianna shaaricu hadduu shay karaahayso qur-aanka iyo sunnada iyo karaahiya hadday kusoo arto lafdul karaaha karaahadii ma aha kutubta fiqiga ku taalla ee xaaraamta aan ahayn lafdul karaaha shareecadu iyo mustalaxa waxay u isticmaashaa xaaraamta kullu dalika kaana fi suurati lisraa kullu dalika kaana sayihu cinda rabbika makruuha sooma maxaa laga soo hadlay waxaa laga soo hadlay dilkii waxaa laga soo hadlay agoonta xoolaheedii oo la qaatay waxaa laga soo hadlay dulmigii iyo miisaanki iyo muxuu ahay lagu ciyaaro dunuub waa weyn markaasaa la yidhi waxaaasoo ilahay agtiisa waa makruuh maxaa laga wadaa bimaanaa makruuhu haddaad samaysa dambigaasu gaari maayo miya isilaax dambeo fiqiya weye makruuhaas amaa shaarica makruuh iyo karaahada taxriim buu ka wada saas man وعن عبد الله بن عمرو بن عاصم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال rida allah alla ridihiisu fii rida alwaalidayni labada waalid ridahooda dhexdoodu ahaa wa sakhatu llaahi alla cadhadiisuna fii sakhati alwaalidayni labada waalid cadhadooda dhexdooday ahaatay akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibaana walxaakimu dahabi baa ku waafaqay sidoo kale laakiin sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhahdo caqaa alcaamiri oo majhuul ah laa yucraf sida dahabi fi miizan u leeyahay ibn qatani ninka sanadkiisa ku jira saas sanad xadiis sanadkiisa dhacfi ba ku jira laakiin sheekh albani alayhi rahmatullah fi silsila sahiha حديثك بمجموع طرقه وكنت حسينينيا ترمذي سوى الرجح حديثه انه موقوف يعني طيب الشيخ الباني وكدود يا وحو الرجحية حديثه انه مرفوع هي سلسلة صحيحة مجلد كلمات حديث رقم 516 اي كره طيب xadiisku wuxuu tilmaamaya marka labada waalid hadday raalli kaa noqdaan allana raalli buu kaayahay labada waalid hadday kuu canoodaan allana waa kuu canaysay ah, saas man lafdi kale waxaa طaacat اllah fii طaacati اlwaalidayn wa macsiyat llahi fii macsiyati اlwaalidayn allana waad caasiday wey man marka laazim waayo janno meeshaa ka raabs ninkii jihaadkaan aadayaa yidhi waa kaan soo marno nebigu ku yidhi sal alay wasalam muxuu ahaayey labadaada waalid laasim oo ayaa lugahooda hoostooda janno ka raadi baa layihi soo janno ma rabti jihaad markaad u socoto naftaada huraysa maxaad rabtaa soo janno ma rabti labada waalid jannadooda lugahooda ka hoos raadi baa layihi hoostooda halkaas ka raadi saas maana marka sabab waaye ruux caaq waa labadiisa waalid caaqa ku ah waa ahlunaar waa ahlunaar ayib leesh lianna xaqa rabbi tabaaraka wa tacala fi lqur'aani alkariim saan hadda ka horba soo tilmaanay xaqa alle xaqa qur-aanku ku xijiyo sida badan waa xaqoo labada waalid waay meeshaasuu yaalla marka meel saalan ma waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayka xaqa rabbi xaqa soo raaca fi lqur'aani alkariim ee uu ku xijiyey waa xaqa labada waalid waa marka meel sahlan ma yaallo labada waalid xaqooda macna sidaas weyaan ayib sidaas daraaddeed baa furuudda waajibaadka xataa kifaa'iga ah waxaa la hormariyey ridahoodaa la hormariyey sidaan kusoo marnay jihaadka o kaleetaba laakiin waxaa laga maarmaana in la ogaado daacada labada waalid waxay ku xidhan tahay ilaahay daacadiisa markii ay ay ay ay macnaha ayna ka dhex bixin ah, muqayad biaacati illahi tabaaraka watacala hadday ilaahay daacadiisa ka baxaan oo waxay dalbanayaanoo ilmaha amrayaan ay tahay wax shareecada khilaafsan markaasi waxay noqonaysaa laa taacata limakhluuq fii macsiyat illah ah, cid lagu ateecayo ma jirto ilahay alla caasiyo xagee wax ka halaabeen markaa laba xaq baa markaa isqabtay xaqullah oo in la ateeca iyo labadii waalid oo raba inaad alla khilaafto marka ma xaqoodaa wey mise xaqa alla weyn xaqa alla weyn xaqii rabbi markay farageliyaan waxaa la leeyahy u kaadiya meeshiinii ma ah meeshii laydinku yeeli lahaa maa haddana maca daalika iyaga oo ku faraya ilaahay tabaaraka watacaala xaqiisa inaad meel kaga dhacdo iyagoo ka shaqaynaya oo ku faraya ha yeelin warkooda laakiin macnaheedu waxa weeye xuquuqdoodii sii wixii ha yeelin wixii ilaahay sharcigiisa khilaafsan ha ka yeeli laakiin ha tuurine wixii waalidnimo iyo xuquuqday kugu lahaayeen u gud waata qur-aanku tilmaamayo wain jaahadaaka cala an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wa saaxibhumaa fi dunya macruufan labadii waalid waa gaalo labadii ilmahoodana waxay kula dadaalayaan inuu gaaloobo dambi ka weyn miyaad garan adugu wax ka weyn oo laga shaqeeyo miyaad jira waa inaad ilmahaaga gaalnimadiisa ka shaqayso inuu gaaloobo waalidkuna waa gaal ilmihiina gaalow buu leeyahy allah wuxuu yihi tabaaraka watacaala falaa tudichumaa ha yeelin warkooda oo gaalow ha ka qaadanin ku did laakiin maxaa laga dambaysiiyey wasaaxibhumaa fi dunya macruufan adduunka dhexdiisa kula saaxiib si wanaagsan waa gaal haddaw inay ka shaqaynahayaan dil laguma dhihin aflagaadeena laguma dhihin goona laguma dhihin ee waxaa lagu yidhi gaalada ha ahaadeen xidhiiri wanaag kula soco adduunka u baarinimo samee xoola sii soo dhowee xuquuqdooda gudo laakiin gaalow ha ka yeelin saas man labadaas waafaji marka adig saasaa lagaa doonaya hadduu waalidku muslim yahayn dooba kasii xag jira ayb siday culimadu u badan yihiin labada waalid xaqoodu hadduu isqabto hooyadaan la rajaxayaa saan horeyba usoo sheegnay labadooda haddaad iswaafajin karto waa inaad iswaafajiso laakiin haddaad iswaafajin weydo ood ku qasbanaato labadooda inaad midkood hormariso hooyadaa la hormarinayaa xaqeeda sidaana waxaa ku tusaya xadiidka bukhaari nin baa nebiga yimi sal lay slam markaas wuxu uhi ya rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni suxbati rasuulka ilaahay dadka yaa ugu xaqnimo badan saaxiibnimo wadaagayga yacni xidhiidhkayga wanaagsan yaa ugu xaqnimo leh markaasuu nebigu wuxuu ku sal alay slam hooyadaa yaa ku xigu yidhi hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha saas maana marka hooyaa ka horeysa aabbaha meesha marka la yimaado ayib maxaa yeelay hooyadu intuusan aabbe dhibkiisu imaanin aabbe intuusan kuu dhibaatoonin ba hooyo dhib dhamaysatay way ku uuraysatay way ku xambaartay sooma markay ku xambaartay kadibna way ku umushay way ku nuujisay intaasoo dhan aabba dowrkiisi iyo kaalintiisi waa iska xadidan tahay waabana shaqadii ugu adkaydba korintana aabba inta badan ayadaa kaga badan saas daradeedba qur-aanku wuxuu ka cabiray xamalathu ummuhu kurhan wawadactu kurha aayad kale waxay tidhi wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayn waxaa la tilmaamayaa marka meelaha ay aabba khaas kala tahayoo culayskeedu uu ku jiro mar hadday sidaas tahay iyadaa marka ka horrayso maalan haddii islaam baad guursan rabtaa aabbaha wuxuu ku yidhi illaa wa ilaaba guurso hooyadana waxay ku tihi ha guursani seed yeeli ya halkaas ma jamcin kartide hooye amarkeeda yeer aabba hadduu cadoodana sasab oo si kale isagana ku raaligeli laakiin hooyaa kale midkood baad xajisiinaysaa su aashaas aad bay u badanta dhaqaale ii qaybsoo ma haya ma hooyaan hormariyaa mise aabbaan hormariyaa hooye hormari wahaakada baabkan markii la joogo hooyaya aabbe hooya horraysa saas maana ayib an anasin radi allahu canhu can nabi sal lay waslam qaala wuxuu yidhi waladii mid baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay tahay waa allah tabaaraka wa tacala laa yu'minu ma rumaynin cabdun adoon xataa yuxiba ilaa uu jeclaado lijaarihi dariiskiisa aw amase liakhiihi ama walaalkii ilaa uu la jeclaado maa yuxibu wuxuu jecel yahay linafsihi naftiisa la jecel yahay muttafaqun calayhi lafdiga lijaarihi ah shakigaasi muslim baa iskale amaa bukhaariga kuma yaalo lijaarihi isagu wuxuu xadiis ku wariyey laa yuuminu axabdun xataa yuxiba liakhiihi lijaarihi aw liakhiihi shakigaasi bukhaari kumay jiro laakiin muslim baa khasla ayib masaa'ila wuxuu ku daray xataa yuxiba liakhiihi min alkhayri waxaad walaalkaa la jeclaanaysa waa khayr amaa sharka waad la necbaanay ayb xadiidku marka muxuu yidhi walaalka ama dariskaaga haddaad waxaad naftaada la jeceshay aadan la jeclaanin ma aadan rumaynin iimaan laguguma hayo waay iimaanka xadiidku anfiyey muxuu yahay waxaa la yidhahdaa aliimaanu almutlaq iimaanka kaamilkaa ah waay iimaanka kaamilka ah oo ruuxii dadka walaalihii ee mu'miniinta la jeclaa waayo wuxuu naftiisa la jecel yahay ma gaaloobin oo iimaankii oo dhan kama dhex bixin laakiin muxuu layahay iimaankii dhammaystirnaa buu layahay saas daraaddeed xadiidku wuxuu ku socdaa calaa nafyi mutlaq aliimaan kamaali liimaan aw aliimaan alkaamil laakiin ma diidayo waxaan dhihi lahaa yani aliimaan almutlaq ayuu diidaya laakiin mutlaq aliimaan ma diidana mutlaq aliiman waxaa la yidhahdaa aslu liimaan aslu liimaan ruuxani waa muslim hadduu masalan xaasid yahay oo isagaa u mooyaane dadka kaleba uusan wax la rabin lama jecla gaal ma ah laakiin maxaa ka maqan iimaankiisaa naaqisa waa waana madabka caamka cinda ahli sunna waljamaca aliimaanu yatafaawat yanqusu wayaziid cala xasabi alashkhaas waalaxwaal yani ruuxa marbaa iimaankiisu hooseeya marna waa koreeya dadkuna iimaankoodu waa kala xoog badan yahay ruuxa dadka walaalihii iyo mu'miniinta khayrka la jecel iimaankiisu waa dhammaystirayn ruuxa aan la jeclayn iimaankiisu waa dhimayn xadiisku marka wuxuu anfinayo waa kama waa al lkaamil buu anfinaya kamana dhalanayso asluliimaan in la anfiyey oo gaalnimo kama laasimayso macnaha sidaas ayb marka macnaheedu ma aha dadka qaarkood waxay u fahmeen waxa aada haysato c saasay u fahmeen macnaheedu ma aha saas ee waxaa laga wadaa qalbigaaga waxaad adigu isla jeceshahay qalbiga kala jecelo walaalkaana maxaad isla jeceshahay oo khayr ah cilmi baad isla jeceshahay ilaahu walaalkayna sii sooma saas weya maxaad isla jeceshahay xoolo ilaahu isagana risiq xalaalan sii caruur baad isla jeceshahay isagana ilaahu sii waa inaad qalbiga kala jeclaato laakiin gacantu taasi waxay ku xidhan tahay saas maa saas wey nafta bini aadamku bakhaylnima isaga salaysan tahayo xogaagaagu inay gooni ku yar ahaadaan taasi iska dabicad bini aadam wax macanaha an mascuudi radi allahu canhu qaala wuxuu ihi saaltu waxaa weydiiyey rasuulalahi sal lay slam rasuulka waxaa weydiiyey ayu dambi dembi keebaa acdamu ugu weyni badan dembi la kalo kee ugu weyn qaala nabigu wuxu uhi sal lay wasalam an tajcala inaad yeesho baa ugu weyn dunuubta lilaahi ilaahay inaad u yeesho niddan mid la mid ah oo wax la wadaaga walxaal huwa isagu khalaqa ka uu ku abuuray isagoo keligii ku abuuray haddana inaad cid kale garab dhigto ood wax la wadaajiso dembigaasaa ugu weyn waa shirkiga sooma falaa tadcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna soo maha saas nahyi qur-aanka marka laga soo bilaabo suurat lfaatixa ila qur-aanku faatixadu ka soo bilowdaa oo hoos buu usoo degaa soo amarka ugu horeeye qur-aanka ku yimaada waa tawxiid nahyiga ugu horeeye qur-aanka ku yimidna annahyu cala shirki waay waana suurat lbaqara aayadda ugu horeysa yaa ayuha annaas ucbuduu ucbuduu maxay ahayd ah, aayadda aayadda ka horeysa yani falaa tajcaluu lilahi andaadan waa nahyi ah, marka awalu amrin alamru bitawxiid waay wa awalu nahyin annahyu can shirki waay waana ijmaca waa laysla ogolyahay dunuubta dhan dembiga u weyn uu shirkiya an tajcala lilahi niddan niddigana waxa la ydhaha misliga misliga mid la mida ah. makhluuqa mid rumaysan ma jiro ilaahay wax lamidaa jira ee waxaa laga wadaa wixii alla lahaa inaad addoonka siiso wax ilahay khaas u ah jira marta xuquuqdiisa qaabkaa haddaad addoommada qaar ka mida u leexisood siiso kaasaa laga wadaa an tajcala lilahi niddan masalan ilaahay baryada isaga khaas la ah sooma markaad awliyada u leexiso faqad jacalta lilahi niddan waa shirki waay sujuudda isagaa iskale cid kale haw leexinin wailaa faqad jacalta lilahi niddan gawraca isagaa iskale cid kale haw leexinin wailaa faqad jacalta lilahi niddan nadarka wahaakada wixii ilaahay gooni uu u leeyahay addoommadiisa ha siin saasaa laga wada macna qultu waxaani uma kadibna ayun dembikee ugu weyn uma kadibna shirkiga kadib ayun keebaa ku xiga oo soo raaca qaala nabigu wuxu uri sal lay aslam an taqtula inaad disho waladaka ilmahaaga khashiyata an yakula cabsi aad ka cabsanayso an yakula inuu cuno macaka la jirankaaga inuu intuu raashiinka kula cuno kusoo garab fadhiisto cabsi aad ka cabsanayso daraaddeed inaad ilmahaaga u disho yani waa tii aan kasoo soo hadalnayo jaahiliyada islaamka ka hor carruurtooday layn jireen sooma waa ka qur-aanku ka reebayo walaa taqtuluu wlaadakum khashyata imlaaq ayada kale walaa taqtulu awlaadakum min imlaaq min imlaaq laba macnaa udhexeeyo min imlaaqintana waa faqri markaa haysta gaajo haysata iyo faqri haysta ha u dilina mid in haysta khashyata imlaaqinna waa faqri aad ka baqaysaanoo soo socda labadaa midna ha u dilina saas maana yani ilaahay baa risqiisa kafaalo qaadee maxaad siin doontaa maxaad ku irsaaqi doontaa oo intii kalaaba gaajaysane oo adigiibaaba waxba haysanine warkaasi hawlkuu yaalla maaha warkaasi hawlkuu yaalla maaha ma dhashay risiqiisu waa qoranya waxaad dhici karta adiga waxoogaa kugu cidhiidiyan yahay in ilmahaas kuu dhashayba risiq badan uu wato isaga sababtiisaba aad kaga baxay sooma soo dad badan maydaan arkin markuu markuu ahaa keligii ahaa faqiir bu ahaa maxo ma haysa wuu guursaday ilmaha u dhashay taajir buu noqday caruurtana risiqa wadata adiga marka laguma saarayna caruurtaada ma irsaaqidi adigu ilaahay baa kuugu soo dhiibo waxaad u keento risqoodan allah qoray ha dilina laleeyahay macnaha maxaa loo yidhi marka dilka oo dhan baa dembi weynehe ilmaha aad dhashay dilkiisa maxaa shirkiga loogu xijiyey leanna wuxuu iswataa labu isla wataa kow qaraabogoysnibaa ku jirta midda labaadna dil naf xaaraama aada dishayna waa ku jirtaa oo ruux ajnabiya ah haddaad disho iyo ruux eheladaada markaad disho way kala dambi weynta eheladii baa sii kala daranoo ilmahaaga markaad disho waa kasii daran tahay haweentu markay ninkeeda disho waa kasii daran daranya waalidkaa markaad disho waa kasii daranya wahaakada saas maana kullamaa ruuxan ixtiraamkiisu weyn yahay dhib ugeysigiisuna waa ka daran yahay dunuubta kale saasa laga wada qultu waxaa idhi uma kadibna ayunkee ku xiga qaala nabigu wuxu sal ly slam an tuzaaniya inaad la zinaysato bixaliila jaarika deriskaaga xaaskiisa xaliiladu waa zawjada deriskaaga xaaskiisa inaad la zinaysato oo iyadoo raalli ka ah saasaa laga wadaa tuzaaniya waa mufaacale iyadoo raalli ka inaad ka zinaysatood la zinaysato baa kufriy muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray iyadana waa si aan soo sheegnayo zino oo dhan baa dembi weyn ah laakiin reerka dariskaaga ninka dariskula reerkiisa maxaa gooni loogu soo saaray leanna laba dembi baa ku jira waana zino waana dariskii ood meel kaga dhacday xuquuqdiisii waay sooma dariska oo gooni ahaantiisaba baa xuquuq siyaado a ah leh marka darisnimadii intaad ka gudubtay baad reerkiisii u gudubtad gobashiisii wasaqaysay afadali haddaadan daynaynin sharkaa isdhaamee duurka aad soma ah. bacdu shari ahwan min bad balaayadaa isdhaanta intaad muxuu ahay deriska iyo dadkan xuquuqda waaweyn le ku laaban lahay banaanka aad ah. dambi uun haddaad samaynayso wuu kala fudud marka taas daraaddeed baa waxaa loo yidhi an tuzaaniya bixaliilati jaarika ma fududa ah. yani waxa weeye deriska iyo dadka islaamka u khidmaynaya u maqan islaamka adeegiisa oo reerkiisa loo dabamaro iyo mujaahidka iyo daaciga iyo dadka diinta u maqan oo reerka loo dabamaro ah, iyaduna dunuubta zina caadiya ma ah dembigeedu waa ka weyn saas man ayib muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray dembi sideedaba dilku inuu shirkiga ku xigo shirkiga inuu ku xigo hadaad naf disho macsuum ah oo dilkeedu uu xaaraam yahay shirkiga inuu ku soo xigo waxaa qaba imaamu shaafici caleyh raxmatullah abu maxamed ibni xasin baa isaguna muxallaha si fiican uga hadlay waana ficlan sidaasay u egtahay dunuubta kaleo dhan inuu dilku ka weyay wacan cabdillahi bni camr bni caasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid a ah shatmu rajuli ninka caydiisa waalidayhi labadiisa waalid uu caayo ninku inuu labadiisa waalid aflagaadeeyo dembiyada ugu waaweyn bay ka mid tahay dembiyada waaweyn qiila waxaa la yidhi wahal yasubbu macaayaya alrajulu ninku waalidayhi labadii dhashay miyuu caayi ma nin baa rasuul ilaahay oo labadii dhashay hooyadii iyo aabihii intuu afka ula baxo aflagaadaynoo caayi baa jira waa masalo culus sooma su-aasha waxay ku imaanaysaa yacni agtooda waxay ka ahayd shay qariibka ayb laakiin iskaba dhaafay kuwa caayi oo aflagaadayn iskaba dhaafay kuwa dili baa la hayaa kow ma hooyadii mid toogtay mid aabihii toogtay baaba la hayaaba aduu waxay wargaalaysaa macaaya hayaan saas ayib hal yasubu macaayaya alrajulu ninku waalidayhi labada dhashay qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam nacamhaa huu caayaa see ku caayaa yasubu wuxuu caayi aba arajuli nin kale aabihii buu caayaya fayasubu rajulu ninkiina markaasuu caayaya abaahu isaga abihi buu caayaya wayasubu wuxuu caayayaa ummahu umma rajul nin kale hooyadiibuu caayi fayasubu isagiina wuxuu caayaya ummahu hooyadiibuu caayaya muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saar bimacnaa xadiiska waxaa laga wadaa qaabkii waagaa jiri jiray ee saxaabada uu nebigu u fahamsiiyey waxa weeye haddaad labadaada waalid in la caayo sabab u noqoto waad cayday si sababu noqon karta nin kale haddaad hooyadii caydo hooyada uu caayo adaa hooyada cayda usoo jiiday soo saas maha haddaad nin kale aabbihii caydo oo aabbaha u caayo adaa aabbaha caayay maxaa yeelay sabab baad u noqotay waa meeshay shareecadu leedahay yacni musabibka ama mutasabibka iyo mubaashirku waa isku mid markay isqabtaan unbaa la dhihi keen la kala xoojiyaaye laakiin haddaad dembigan sabab u tahay iyo haddaad adiguba la baashirtood samayso waa iswada dembi waalidkaa in la caayo adaa sabab u ah lees lianna adaa keenay waxa lagu caayay taasay ku imaanaysaa marka ayib marka tasabubka labada waalid la caayaayo inuu xaaraam yahay buu ku tusayaa ayib oo ruuxu uu ku dambaabay ibnu bataal wuxuu leeyahy xadiidkani asal wuxuu u yahay fii saddi daraa'ic mas'alada la yidhaahdo yani shareecadu in ay ka hortagto jidadka xaaraamta dadka gaadhsiinaya intayna xaaraamtu dhicin shareecada waxay samaysaa xaaraamta iriddeeday sii xidhaa wasaaishii keenaysay asbaabtii keenaysay bay xidhaa maxaa yeelay wasiilada haddaad qaadatood sababta qaadato wixii sababtaa ka dhasha adaa iskale leh saas maana ayib waana meesha ay culimmadu yidhaahdaan ictibaaru ma'aalaati alafcaal waa inaad u fiirsato markaad shay samaynayso ficilkaaga maxaa ka dhalan kara haddii ficilkaaga xumaani ka dhalan karto xumaantaa ka dhalanaysa adaa iskale waa meeshay culimmadu yidhaahdaan abwaab badan baa la geliyaa walaa tasub ah, qur-aanka ayadda qur-aanka walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin ilaahyadooda ha caayib hadday ka dhalanayso inay alla caayahayaan haddii ay ka dhalanayso inaad ilaahyadooda iyo salamyadooda caydo hadday ka dhalanayso inay alla caayaan jooji cayda ilaahyadooda meesha laanna alla caydisaa ka dhalanaysa waa meesha la yidhi cinabka ha ka gadin cidaad og tahay khamro inuu ka samaysanayo hubka ha ka ganacsanin xilliga fitnadu taagan tahay anna tacaawun cala alismi buu noqon soomaa wahaakada qaabkaasoo dhan baa halkaas soo galay waxaa la yidhahdaa ma'aalaat alafcaal baa la yidhahda xadiidkani marka wuxuu ka mid yahay axaadiista kutusaysa leanna ninkani markuu ruuxa waalidkii cayay isagu waalidka caay isma lahayn sooma uma qastin ruuxa waalidka inuu waalidkiisi inuu caayo u qastay tiibaa waxaa ka dhalatay in waalidkii la caayay nebigu wuxuu yidhi adaa waalidkaa caayay laanna sabab baad u noqotay sooma sidaas weyaan marka ruuxu waa inuu u fiirsado maxaa ka dhalanaya mawqifkaagan mafaasidda ka dhalanaysa adaa xambaaraya saas wey macanaa ayib haddaad intaad gaalo aadan muslimiinta celin karin ku kaakiciso ood sabab u noqoto muslimiinta inay gaaladaasi baabi'iyaan adaa iska leh saas wey macana adaa iska leh madfac baad ka dhex tuurta muslimiintii waxba meel meel gaadhaysa inta lagu soo harqiyey baa eber laga dhigay adaa iska leh ana maaalaad ficli ka way maalaad ficli ka way intaan hadashay baad waxaad tii muxuu ahaayey muxuu ahay uganda iyo burundi waanu qarxinaynaa soomaalidii iyo muslimiinta joogta inta laga qabtay baa jeelka laga buuxiyey adaa iskale sooma maaalaat lafcaal baa la yidhahda waxaa la doonayaa tilaabada aad qaadanaysay hadalkaad ku hadlaysa hadlaysay waxaad samaynaysa waxa ka dhalanaya inaad ku xisaabtanto ma ahun anigu waa iska tuurahayaa wixii ka dhalanaya ha ka dhasho maaha wixii aad sabab u noqoto adaa maalinta qiyaamada xambaaraya xadiisku macnahaasu kutusay adilo aad fara badan bay leedahay masalada iyada وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا يحل حلال معها لمسلم مسلم حلال معها أن يهجر إنه هجروده أخاه ولالك إنه كهجروده فوق ثلاث ليال سدح بين yaltaqiyaani xaal ay kulmayaan oo jidka iyo meelaha isugu imaanayaan oo fa yucridu uu jeesanaya haadaakani jeesanaya wa yucridu uu jeesanaya haadaakana uu jeesanaya markay isu yimaadaan kana dhinac buu u dhinac buu mari kana dhinac buu mari maba yani jidha isaga yimaadeen meel la wada jooha yimaadeen waa kala jeesanaya wa khayruhumaa labadooda midka khayrka badanna alladii midka weeye yabda-u bilaabaya bisalaami salaanta ku bilaabaya labadooda midka salaanta bilaabay baa khayr badan oo goyntii iyo kala maqnaanta eh, isagu sabab u noqda inay baaba'do muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa xaqa dadka muslimo dadka muslimiinta ay isku leeyihiin oo waxaa ka mid ah walaalkaa ha ka hijroonin ha goynin ha ka tegin salaantiisa ha jarin xidhiidhkiisa ha goynin ilan hajriga kaasaa la dhaha hajru wa asalkiisa waxaa laguu ogol yahay haddii wuxuun isku dhac idin dhex maro wuxuun aad ka tirsato saddex beri baa laguu ogol yahay xadiidka mafhuumkiisaa laga qaadano fawqa halaati layaalin baa layidhi wixii xuduudda saddexdaasa waxaa loogu talagalay inaad ku soo caro tirato sooma ile bini aadamku sidiisaba markuu cadhoodo markaaba cadhada iska baabi'i isla fudud maaha marka wakti baa la siiyey cadho waayeen maxay dhihi waa la beriisiiyaa sooma waa la beriisiiya cadhateeda waa la beriisiiyaa ruuxii maalinta koowaad waa soo deghayaa habeenkaa isla sheekaysto maalinta xigta waxoogaa waa soo deghayaa maalinka saddexaad waxoogaa wixii waa la xumaanhayaa bas intaa wixii ka dambeeya soo noqo waxaad ku maqanta waa nacasnimo wixii ka badan saas maana marka shaaricu wuxuu ictibaarinayaa bini aadamka dabeecaddiisuu yaqaanaa saddexdaa beri marka waxaa loo bixinahayaa oo loo siiyey bimacnaa abcigaasaas abcigaasaas dad waa jiraan markaaba soo noqda laakiin uma badno ayib saddex baa wixii ka badan marka lama ogola oo waa marka la saddex beri ka badan kama hijroon karo waa hajriga ku saabsan masaalixdaada iyo danahaaga aada isaga dhacdeen wixii danahaaga ku saabsan waa wixii adduunye ku saabsan waa waad isqoonteen waad isku dhacdeen waxbaad kala tirsateen shaksiyadaadaad u xanaaqsan tahay taa way midda laga hadlay saddex beri ka badan ma maqnaan karta ma kala maqnaan kartaa laakiin hadday tahay goynta ruuxan aada goysay diin darteed diin darteed oo ruuxani waxa weeye khalad buu ku jiraa bidcuu ku jira macsiyuu ku jira dembi buu ku jiraa waad ka kari weyday waad goysay hadalkiisii baad goysay salaamtiisii baad goysay markaana waxaad isleedahay haddaad goyso waxbay u tari oo culayskuu dareemiyo wuu ka soo noqon markaa goyntaasi iyadu wakti ma leh kolba sidii maslaxadu biddo unbaa lagu waday waana midii keentay nimankii saxaabada ahay saddexda ahaa ee dagaalkii tabuu ka dhici jiray qisadoodii soo garanaysaa muddo dheer baa laga aamusnaayo nebigu amray in laga wada aamuso shib la wada gooyey nebigu sal alay wasalam waxaa sugan xaasaskiisa inuu bil ka maqnaa bil kaamila inuu ka maqnaa waa sugan marka xajiriga limaslaxa diiniya hadday ku timaado sababtu tahay asaga waxa weeyaan kan saddexda beri a ma aha isaga waa ka gedisay kolba intii laysleeyahay midhihiisii baa laga gaari karaa waa la wadaya saas macna laakiin sideedaba goormuu mashruucu yahay way hajrigaasi inaad ruuxa u goyso calashaani bidcu ku jiraa ama macsiyu ku jiraa wuxuu goyntaasi ay bannaan tahay waa min baabi tacsiir waxayna bannaan tahay markii maslaxada laga filayaa ay ka badan tahay mafsadada laga filaya goynta goyntaad goysayba hadduu ruuxii kusii fogaanahayo qaladkii kusii sii badsanahayo waxba ayna taraynin hadda markaasi inaad xidhiidhisaa dhaanto sooma ha goynin markaa goyntu maslaxa male sasab oo wad oo wax sii oo muxuu ahay waani oo wahaakada haddaad isleedahay haddaad goyso culays buu dareemiyo waxa wuu joojin markaasi goo limaslaxati waay maslaxad diiniya waay marka waxay ku xidhan tahay hajriga maxaa ka dhalanayo mafsado ah maxaase maslaxo ka dhalanaya markaasa ma waa banaanaanaya ama xaaraan buu noqonaya hajrigaasi wuxuu ku xidhanya ama mubtadicada ha noqdo mubtadicada maala ahlulbidaca goyntooda marka la goynayo culimmada salafka kutubtooda ay ku taqriiriyeen maslaxadii mafsadada u qudo iyo xaalka ahlu sunnaha ma tabar daran tahay ma xoog badan tahay xaalkaagu see weeye xajrigaaga iyo goyntaada see loo dareemaya maxay saamayn yeelan kartaa wahaakada macna sidaas weya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa goynta ruux labada ruux ruuxu uu gooyo waxay ku soo afjarmi kartaa inay isa salaamaan saasa xadiiska laga bilaa laga faa'idaysanayo oo wa khayruhumaa alladii yabda'u bisalaam sooma halkaasay waxay ka qaateen jumhuurtaas sidaa qabtee hajrigu wuxuu ku dhammaan karaa inay isa salaamaan oo salaanta iska qaadaan alimaamu maalik iyo shaaficiyaa ka mid a culimmada sidaa qaba oo hataa ayaan mucaamalo dheerba laysla sii dhexgelin laakiin markii la kulmo uun haddii assalaamu calaykum wacalaykum asalaam laysleeyahay hajrigii iyo isgoyntii meesha way ka baxday waana inta ugu yar waay macana culimada qaarna waxay leeyihiin ma aheen way kala duwan tahay waxay gelinayaan muxuu hadal kale sii gelinayaan meesha iyada وعن جابر رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaa sugan sidoo kale labada ruuxa isgoyee kala maqan ee muslimiinta ah acmaashooda inaan la kor yeelaynin khamiista oo muxuu ahaay laleeyahay labadaa u kaadaya intay kasoo heshiinayaan marka waa khatar wey wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasulu lahi sal ly sl rasulku wuxu uhi kullu macruufin shay kastoo wanaagihi sadaqatu sadaqa waay shay kasta oo shareecadu wanaagiisa ay taqaano oo ay ammaantay waa sadaqo ajirka sadaqadoo kaluu leeyahay man akhrajahu lbuhaariyu waa soo saaray yani xagga awaabka waa sidii sadaqo oo kale waay ayb ilan sadaqa waxaa lagu iطlaaqaa wax kasta oo macruufoo wanaag oo dhan sadaqa waa la dhihi karaa nebigu wuxu uri sal lay aslam kullu tasbiixatin sadaqa subxaan allahi kastao dhan waa sadaqo wa kullu takbiiratin sadaqa allahu akbar kasta waa sadaqo wاlmru bilmacruufi sadaqa wanaagoo dadka farta waa sadaqo wاlnahyu can ilmunkari sadaqa xumaantoo dadka ka reebta waa sadaqo ilaa uu nebigu gaadhsiiyo walimsaaku can ishari sadaqa shirkaa socda inaad ka gaabsato oodan waxba ku darsaninna waa sadaqa ilaa la yidhaahdo wa fii budci axadikum sadaqa xataa farjigiinna cibinkiinna taranka xataa sadaqaad ka helaysaan sadaqa ku jirto rasuul ilaahay oma intaanu xaajadanada gudinno ayaanu haddana sadaqa noo tahay oo ajir ka helaynaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam bal ka warrama haddii uu xaaraam ku gudan lahaa dembi ma ka raaci lahaa haabay dheh wakadalika hadduu meel xalaala ku gutana ajir buu ka helaya marka dariiqyada khayrku ilaahay waa badiyey aad buu ilahay u badiyey tabaaraka wa tacala saas macana xadiisku macnahaasu marka tilmaamaya wa kullu macruufin sadaqa وعن ابي ذر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا تحقرن حقيرن oo ha yasin oo ha yaraysanin min almacruufi wanaagga xaggiisa shay-an wax yarna muxuun intuu dooni ha dhannaade marba hadduu macruuf iyo wanaag wax yarna ha ahaatee ha yaraysanna hana xaqin walow an talqaa inaad la kulantada ha ahaato wa akhaaka walaalkaa biwajhin weji inaad kula kulanto dalqin oo furan dalqin iyo aliqin iyo aliiqin inta waa isku mid waxaana laga wadaa khayr sidiisaba lama yaraysto khayr waa khayr xataa haba ahaato walaalkaa ood kulanteen ood iska hortimaadeen oo jid ku kulanteen oo meelun ku kulanteen inaad wejiga u furfurto ood u muusooto haba noqoto intaasi waa khayr waana sawaab iyo ajir marka wanaag ha yaraysan baa lagu yidhi saas way macnaha wanaag ha yaraysanin ayib leanno waxaadan u yaraysanaynin maalinta qiyaamada marka miisaanka xasanaadka iyo sayi-aadka kafadda marka laisla saarayo oo kana kafad la saarayo kana kafad la saarayo maalinkaasi miisaanka waxaa rajaxaya wax ka yar quranjada yaryarkaa dhulcasyada waxaan ishu qabanin oo xasano ah maalinkaa kafadda khayrka way rajaxi marka adiga ha fududaysan hadday adduunka kula fududahay maalin ayna fududayn baa jira wixii khayra ha fududaysan intuu dooniba ha dhanaado وعنه رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرت طبخت آت كريسو مرقة مرق مركات كريسو marka intaad muxuu ahay aad e, suuga baxsanayso ama maraq karsanayso fa aktir badi maa ahaa biyaheeda badi biyaha ku badi maraq badan kasoo soo saar meeshaas watacaahad kula dadaal jiiraanaka deriskaagana kula dadaal tacaahad bimacnaa tafaqad wataraddad ilayh wa deriskaagana kula noqnoqo ka qaybgeliyoo maraqaa faraha badan deriska wax ka sii akhrajahumaa waxaa soo saaray xadiidkan iyo ka ka horeeyaba muslimun muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu kutusayaa deriska iyo ka warhayntiis wuxuu ka mid yahay dadka xuquuqda leh dadka ugu badan buu ka mid yahay oo nabiga sal lay aslam waa kii dhihi jiray eh, ma rumaynin ma rumaynin ma rumaynin kuna dhaartay saxaabada dhihi jira rasuulkailah kaasi waa khasaaray waa hoogay waa kuma oo nabigu yuri sal lay aslam waa ruuxa aan dariskiisu ka nabadgelaynin sharkiisa ayb haweentiina waa kii nabiga sal lay aslam agtiisa haweene lagu ammaanay ee layihi rasuul ilaahay hebla salaad badan iyo soom badan iyo khayr badan iyo taacaadka laakiin dariskay u xun tahay waa ahlunaarku nabigu sal ly haweeney kalena waxaa la yidhi salaad badan iyo soom badan ma leh cibaado badanoo hadda lagu sheego ma leh laakiin dariskay u roon tahay waa ahlujanna buu nabigu sal lay slam ahlujanna soomaali waxay u baahan tahay in dariska xuquuqdiisa loo akriyo guryaha ay wada degan yihiin ee dheerdheer maalin walba dagaal bay isku hayaan waaduu garo kala qabqaay islaamihii dumarkii weerar joogta jidka iyo iridda ku kala nabadgeli maayo guryihii ku kala nabadgeli maayo waxaa ka maqan marka xuquuqdii darisnimada waa wadaad way indhashareeran shareeran tahay salaatuleyl bay tukan way sadaqo badan tahay way cibaado badan tahay laakiin deriska markii la firiyo waa dad cun dariskeeda waa dad cun waa ahlunaar buu nabigu sal ly slm halis marka dariska inaad ka dadaasho wey xataa gaalba ha ahaado dariskaaga xataa haduu gaal yahay xaquuqba kugu leeyay daris gaala hal xaq buu ku leey xaqii darisnimo ah daris muslimana wuxuu kugu leeyay laba xaq oo xaqii darisnimo iyo xaqii islaamnimo kugu leeyay xaqii iimaanka iyo xaqii darisnimo kugu leeyay marka waa in dariska aad laysaga ilaaliyo oo xuquuqdiisa la gudo oo waxaa laga wadaa sharkaagan inaad ka ceshato ilmahaaga iyo buuqaaga iyo dhibkaaga iyo inaad ka ceshato ka nabadgalo wixii aad la dheer tahayna dariska inaad muxuu ahay ka qayb geliso oo haddaad waxaysato dariskaaga yuusan gaajaysnaane ah. ruux isagoo dariskiisuna gaajaysan yahay isaguna dhergey dariskuna gaajo ku seexday nebigu sal lay slam waa hanjabad adag iyo goodi baa kusoo arooray marka waxaa la doonayaa wixii ixsaankaaguna ha gaadho dhibkaagana ha ka nabadgalo an abi hurera radi allahu canhu qaala wuxu i qaala rasul lah sal lay slm rasuulku wuxuu yihi man nafasa ruuxii fayda lafdiga muslim faraja wa man nafasa ruuxii fayda can muslimin muslim xaggiisa kurbatan kurba ka fayda kurba haysata iyo murug iyo walbahaar iyo dhib haysta ruuxii ka fayda oo min kurabi dunyaa adduunka kurbooyinkiisa ka mid a hal kurbo oo kurbooyinka adduunyada ka mid ruux muslima ruuxii ka fayda nafasa allahu alla wuu ka faydaa canhu xaggiisa kurbatan ayuu ka faydaa oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamada korgooyinkeeda ka mid ah. ayib kurba adduunya kurba aakhiraba isku midba ya isku mid ma isuma dhigmaan kurbada adduunyo hadday ku hayso wax kaaga kaalmeeyo aad weydo waxa ugu badanay keeni karta inaad dhimato waay soo ma laakiin kurba aakharo cadaad bay keeni kartaa iyo cadho alle soo halis maa marka marka labada kurba isuguma dhigmaan laakiin kurbo aakhare in lagaa faydo abaalgud waxaa u noqon karaa waxay u noqon kartaa kurbada adduunyada inaad dadka ka faydo muslimiinta oo maalan xoolaad ku kaalmaysay waa baahnaa waa daynisay maalan ra'yi iyo talaad ku biirisay xabsi baad ka saartay dhibaato iyo kurba haysatay baad ka fayday khalaas saas maana waman yasara ruuxii fududeeya calaa mucsirin mid caydhca ah korkiisa ruux caydhoobay oo waxba haysanin oo gacan madhan ruuxii fududeeya oo korkiisa ku fududeeya yasara allaahu allah fududaynaya calayhi korkiisa buu u fududaynaya fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhara dhexdeedaba adduun iyo aakharaba arrimihiisa alla waa fududaynaya mucsirka waxa weeye waa ruux caydhoo waxba haysanin baad u fududaysay waxaad u fududaysay dayn baad ku lahayd waad ka sugtay waa fududayn dayntii baad kulahayd uu iska bixin waayey waktigiibuu waayey ha xidhin ah, fanadiratun ilaa maysara waay ruux hadduu tabar la-aan hayso xaqiiqanaysa inuu tabar la-aan hayso inaad xabsi geliso ama gar u dhigato ama gogol u dhigato waa khalad saas macna iska sug inta ilahay wax ka siinayo tabaaraka watacala lanna intay dayntaasi kaa maqan tahay waxaa laguu qorayaa sidii adoo sadaqaystay oo kaleeto wax salama wax xoolo kuu soo noqonaya haddana sanad iyo labo sano hadday kaa maqan tahay intay maqan tahayba maalin walba waxaa la qorayaa sidii sadaqa kuu socotoo kale wax salama marka ka sug waxaa ka fiican kaba fududeeyo culayskaba ka qaado iyadoo dhanba ka cash waan kaa dhaafay dheh somaal ilaahay tabaaraka watacaala adduuniya aakhraba waa ku fududaynaya arrimahaas saas macna leanno yani aljazaa min jinsi alcamal aljaza lixsaani ila lixsaan sooma aljaza lixsaani ila lixsaan axsin yuxsin illahu ileyka wa waman satara ruuxii astura muslimun muslim astura satarahu llahu alla asturayo fi dunyaa adduunyada dhexdii waalaakhirati aakharaba ceeb muslim baad aragtay waad qarisay ceebtiisaad aragtay wuu simbirixday wuu khaldamay ciibihiisaad aragtay si uu kugu u aragtay waad maqashay ceebkiisi waad asturtay adduuniya akhraba ceebtaada alla asturay saas macana waxay yidhahdeen culimmadu markii ceebta muslimka in la asturo khaladaadkiisana la asturo ay fadiilada noqonayso loo baahanya waa markayna ka dhalanaynin mafsado oo masalan hadduu yahay ruux caan ku ah inuu wax fasaadiyo ood aragtay isagoo wax fasaadiyey fasaadkana uu caadaystay inuu wax kharibo oo zinada iyo dilka iyo kharibaadda iyo waxa wuu bartayba wuuna wadi doonaa waad aragtay isagoo wax qasahay kaasoo kale lama qariyo xala qarsaba laanna qarintiisa maxaa ka dhalanaysa qarintiisa waxaa ka dhalanaysa inay mafaasidii sii socoto sooma dhibkuna sii bato laakiin kan la leeyahay qariya waxa weeye waa ruuxan xumaanta lagu aqooninoo uu khalad ka dhacay khalad baa ka dhacay waa khaldantahay adiguba qari ilahay baa ku askuri adigaba sidaas way macna ayib waxaa taa cagsigeeda ah tatabuc cawraati almuslimiin inaad dadka cawradooda iyo ceebtooda iyo khaladaadkooda iyo raadraadisoo dabagasho ayadana waxay keentaa inuu ilaahay ceebtaada dabagalo kuna fadeexeeyo yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkil iliimaanu fii qalbihi waa kii xadiiska nabiga sal ly aslam muslimiinta xamanina cawradooda iyo ceebahoodana ha dabagelina maxaa yeeley ninkii walaalkii ceebtiisa iyo cawradiisa raacraacoo dabagala ilaahay baa ceebtiisa iyo cawradiisa dabagala nin ilaahay daba dhigtayna wuu fadeexayn xataa gurigiisa dhexdiisaba ha noqotay sooma marka saas wey astur dadka muslimiinta ceebtooda hawdwadin ha faydfaydin ha raadinin halkaa kaga ag wallaahu alla fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisuu ahaaday maa kaana inta uu yahay alcabdu addoonku fii cawni akhiihi walaalkii kaalmadiisa dhexdiisa intuu ahaa allah tabaaraka wa tacaala addoonkii inuu u kaalmeeyo ka shaqaynayo oo uu u kaalmay intuu addoonku walaalkii u kaalmaynayo akhrajahu muslim baa soo saaray xadiidkaas lafdi kale wuxuu ahaa man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi ruuxii walaalkii xaajadiisa dhexdeeda ahaaday allah isagana xaajadiisa dhexdeeda ahaaday allah xaajadiisa wadaya way u gudaya saas maana ayib bimacnaa waxaa laga wadaa haddaad rabto inuu ilaahay xaajadaada gudo addunya aakharaba xaajada muslimiinta ka shaqeey kooda gaashaysan kooda ooman kooda dhibaataysan kooda jaahilka ah kooda xabsiga ku jira kooda rafaadsan gamaydka dhintay danaha muslimiinta ka shaqeey haddaad ka shaqayso kuwaagii alla u daa alla u taagan kuwaagi saas way macana xadiisku ku kutusay waa kii xadiiskii cabdillahi bn cumar ahaa nebigu uri sal lay aslam axabu alacmaali ila allahi suruurun tudkiluhu calaa muslim ilaahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay farax aad ruuxu muslima qalbigiisa geliso ood ka farxiso takshifu canhu kurba aw taqdi canhu daynan aw tatrudu canhu juucan kurbaad ah, ka fayday dayn baad ka gudday gaajaad ka eriday oon baad ka saartay ها طلها مسلمين تيلات كشقيت وحي إلهي أقول شعليهم ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا بنبي صلى الله عليه وسلم كروت ولالك يوم مسلمة إن الراعون دنيه سكال الشقيه بان كتشع لهي إن بالكامل في اعتكاف مساجد الحديث ومساجد كيف؟ مساجد النبي مدينة واحد masaajidka madiina bil inaad ku ictikaafsanaato waxaa ka fadli badan ruux muslim oo dan le raacoo dantiisa usoo dhammeeya ilaa uu nebigu ku yidhahdo sal alay wasalam waman mashaa maca akhiihi fii xaajatin xataa yaqdiyaha lahu sabata allahu qadamayhi yowma tazilu laqdaam ah, ruuxii ruux muslima intuu raaco xaajadiisa usoo guda allah maalinta gomaduhu ay simbirraxanayaan ayuu ilaahay lugtiisa sugayaa waa doqoni ma garatay soo maha dad baa soonka iyo salaadkaa iyo cibaadaadkaa khaaska a yaqaana laakiin majaalkan ma yaqaanaan nin baan soon badnaynoo salaad badnaynoo laakiin afar iyo labaatankaa saac danaha muslimiinta uu taagay labadaas meel isgaadhayaan ba idinla isgaadhi maayaan ah, salaadlow iyo soonlow waa lagaa tegey salaad iyo soonku ma xuma laakiin marka aad ka shaqaynayso danaha caamka muslimiinta ka shaqaynayso hawl sahlan maa hawl sahlan maa saas macana doqoni ma garati wa وعن مسعود رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري من دل روحي تصى على خير خير كركيس روحي تصى وضدك خير تصى فله وحا أسلنا بمثل أجر فاعله متك خير كفلي أجر كيس إلا أقبليه أخرجه مسلم ومسلم بصوص عليه معنى وحوي haddaad dadka khayrka tusto oo la arko khayrkii oo lagugu raaco oo dadka ugu yeedho oo lagaa yeelo kaas khayrka aada tustay inta uu ajir qaadanayo wuxuu sameeye uu ka helayo dhan in leeg baad adiguna leedahay man dacaa ilaa hudan waa kii xadiisku ah ruuxii dadka hanuun ugu yeedha iyo wanaag iyo khayr wuxuu leeyahay dadku u yeedhay ajiradoodoo kaleu leeyahay dadka nuunsan haddaad soo hanuunayso ilaahay sabab kaaga dhigo cimrigooda intay shaqaystaan in leeg baadna laguu qorayaa yahay haddaad dad soo islaamiso ood waxbarto cimrigooda intay shaqaysanayaan in leeg baad adna leedahay dadka qaar baa kumanyaal ruux u shaqaynahaya kumanyaal ruux hal salaad markuu hadda cishaha tukado kumanyaal salaadoodoo cishoo kalaa loo tukanahaya aduu kaa miyaad gaari kartaa hal cishaa tukatay ninkana kumanyaal cishuu tukaday labada ruux ma isgaari karaa ma isgaari karaa dee lianna ilaahay sabab wuxuu uga dhigay inuu khalqiga hanuuniyo oo khayrka tuso waxaa la mid ah man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha khayr baa dadkii u hor qaaday waa lagu arkay masaajidkaa khayr laga yaboofiyey sadaqo waad u horraysay waa lagugu raacay khayr baa dadkii tusta waa lagugu raacay intaa kugu raacdayba ajirkooda in leeg baad leedahay macnaheeduna ma aha iyaga in ajirka laga nusqaaminaye ayagana ajir buu lagu siin adigii hormuudka ahaayee dadka tusayna mid walba ajirka la siiyey in laeg baa lagu siinaya macnahaasuu xadiisku ku tusaya wuxuuna barayaa ruuxa muslimka inuu noqdo cudwi facaal ah oo iijaabi ah fii mujtamacihi mujtamacaad ku dhex nooshahay inaad noqoto ruux wax biiriya wax tara ah, wax bara wax gacan yeesha wax tara dadka u shaqeeya danaha ka shaqeeya ninbaa hadda ilaahay bini aadamka suu u kala diray ninbaa wuxuu ka shaqeeya shaqo kale ma leh xabaalaha muslimiinta iyo did dadka dhintay aaskooduu ka shaqeeya waa nin oday ah oo duq ah oo muxuu ahaayey shaqadiisu intaa un tahay maxay kula tahay adiga ninkaas jamciyad dhan waxay qaban lahayd buu u taaganya wax sahlan maaha nin baa iska soo boodaya wuxuu leeya war odaygan muxuu sheegayaa odaygan tacbaanka ah dadka wuu dhibay warukaadi ma sahlane ma sahlana dadkaa masaalixda muslimiinta u taagani wax sahlan maaha saas macana وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوي من استعاذكم روحي مغنجليه إذن ويديست بالله إلهنا مغنجليه إذن كو ويديست فأعيذوه waman sa'alakum ciddii idin weydiisata billaahi alle dartii wax idinku weydiistana fa acaduuhu siiya waman ataa ruuxi yimaada ilaykum idinka idinla yimaada macruufan wax wanaagsanna fakaafi'uuhu uga abaalguda fain lam tajiduu haddaydaan helin waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya akhrajahu waxaa soo saaray albayhaqiyu casmigaasi xaafidka qusuur baa ku jira xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud nasaa axmed xaakim ibni xabaan iyo keyrkood xaakim baa saxiixiyey kadalika adahabi sheekh albani imaamu nawowi iyo keyrkoodba xadiidka way saxiixina waa xadiid sugan man istacaadakum billahi faaciduuhu waxa weeye ninkii ku yidhahdo warniyow ilaahay dartii igu nabadgeli oo igu magangeli ninka ha dhaaf ruuxa magangeliya si dhibka haysta ka badbaadi wixii tabartaada la qabo leesh muxuu kuu isticmaalay ilaahay magaciisuu kuu isticmaalay sooma isagoo ruuxu yahay ruux inaad dhibka haystaba ka badbaadiso xaq u leh haddana markuu ilaahay magaciisa wax kugu weydiisto magacaa ilaahay ixtiraam siyaadaa sii ah, warniya waa laydilahayaa i badbaadi buu ku yidhi badbaadi haddaad badan karto magangeliye isii ammaan isii sii hoosta gasho difaac man istacaadakum billahi faaciiluhu waay macna waman sa'alakum billahi faactuuhu ruuxii wax ku weydiisto gacanta kuu hoorsada wax sii laakiin waxay sii daran tahay hadduu yidhaha war ilaahay dartii wax igu sii markaa jeebka ha reebanne xuu gacanta u saar ah, xuu gacanta u saar leesh magaca rabbi buu kuu isticmaalay magaca rabbina agtaada waa ku weye sooma dad muslim tahay qalbigaagu waa ku weyahay magaca rabbigaa sidaas daraaddeed magaca alle wax igu sii hadduu ku yidhi ha fududaysanayn man sa'alakum billahi faacidu yani man sa'alakum billahi faacatuuhu saas way macana asaga inuu ilaahay magaciisa wax ku baryo waa khalad adigana haddii lagugu baryo inaad ku diiddo waa khalad maxaa yeelay xadiid baa nebigu kusug sal ly slam xadiidu abi muusa alashcari cinda tabaraani nebigu wuxu uhi sal ly slam malcuunun man sa'ala biwajhi illah wa malcuunun man su'ila biwajhi illahi uma manaca saa'ilahu ah, uma manaca saailahu ma lam yas'al hujran xadiikaasi waa xadiid xasan wuxuu nabigu uri sal lay waslam ruuxii dadka ilaahay wejigiisa wax ku weydiista waa malcuun maxaa yeelay waxaan yar oo iska adduunye abaad wax weydiisanaysaa ilaahay wejigiisii qaaliga ahaana waad waad isticmaalaysaa magaca ilaahay khatarta baad isticmaalaysaa marka ha isticmaaleen si caadiya dadka haddaad wax weydiisanaysa wax weydiiso kii lagu weydiistay ee weji alla wax igu sii magac alla wax igu sii la yidhi isagana inuu diido oo uu reebtahay isaguna waa malcuun buu nabgu sal alay slm maxaa yeelay adoo magac ila lagu weydiisto kari kara allahuma inuu ku weydiisto hujran wax xun oon fiicnayn inuu ku weydiistaba mooye dee markaa yeeli maysa soo boqol weji iyo boqol magacayisticmaal markaa hadduu hujri kuula yimaado waxaan arrin xunoon oon oon haboonayn macna saasaa laga wada waman ataa ilaykum macruufan fakaafiuuhu wax weeye waa soo marno hadduu jeebkaagu madhanyahay laa yukalifu llahu nafsan ila wusca idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum saas maana waxaa laga hadlayaa markii waxa uu ku weydiistay aad kari karto yaa laga hadlaya ayib waman ataa ilaykum macruufan fakaafiuuhu waxay ka hadlaysaa waa masale aan soo marnayo ruuxu in haddii uu wax ku siiyo ixsaan kuu sameeyo ixsaankii ka abaalgud ah, hajasaare abaalgud ka bix ixsaankuu kuu sameeyey inaad adiguna wax u dabamarayso isku day waan soo marnay xataa culimada qaarkood inay yidhaahdeen ninkii intaad wax siisa kuu abaalgudi waayo waad ka soo ceshan kartaa maslada xaggaa kusoo marray waxaa kaloo soo marray xadiidkii dhahaya haddaad wax kale u weydaan jazaaka allahu khayr dhah sooma haddaad xataa wax kale u weydo laana maxaa la doonaya ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu noqdo ruux wax bixiya oo khayrka in laisdhaafsado oo labada dhinacba ka yimaado bimacnaa waxa weye hoo oo hooya hooda baray soomaalida yidhahda hoo oo hooda baro laakiin inaad noqoto xabaali qori saar mooye qori faqaad male haddaad noqoto ood uu gacan sigto uun adugu soo dhib maaha dhib waayo waxaa la doonayaa ixsaanka laguu galay ixsaan ku bedel haddaad waxaad gacan ka dhiibto weydo jazaaka allaahu khayran deh waa midda uu nabigu uri sal ly aslam haweenta ixsaanka loo sameeyey ee ninkeeda ixsaankeeda ku kufriday kufri baa laga cabiray soma lanna maxaa la doonayaa ixsaan cidda kuu gashay inaad marka u weertahay aad u qarato u ictiraafto jazak allah khayran atira hada bilahi tawfiq wsal allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alih wasaxbi waslm